شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم التناد وسلم تسليما كثيرا ما بعد أحبائي في الله allah subxaanahu wa tacaalaa ayaan u celinaynaa mahad dhammaanteed ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mahadiisa lama soo koobi karo laakiin shan arrimood si khaas a ah baan ilaahay ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala alxamdu lilaahi calaa nicmati aliijaad ilaahayga subxaana wa tacaala na abuuray annagoo oon ka dalbanin annagoon arji u qoranin na abuuray subxaanah wa tacaala horta allahaasaan mahad u celinaynaa waxaa kaloo mahad u celinaynaa mar labaad mahadda labaad alxamdu lilaahi calaa nicmati alinsaaniya waxaa mahad iska le ilaahayga markuuna abuuray bashar naga dhigay walaqad karamna bani aadam maxaa yeele wixii aadam ka soo farcamay ama aadamba waa karaamaysan yahay xayawaan buu kaa dhigi karay hilibkiisa la cuno kalluun buu kaa dhigi karay badda laga soo laga soo dabto subxaana wa tacaala insaan buu kaa dhigay shukrigaa saddexaadoon alle u celinayna alxamdu lilaahi calaa nicmati aliimaani wa calaa nicmati alislaam oo ayada oo insaankaba ilaahay abuuray subxaana wa tacaala oo insaan lagaa dhigay ilaahay fircawn kaama dhigin alxamdu lilah walaa abujahalla kaama dhigin allah subxaana wa tacaala wuxuu kuu doortay inuu muslim mu'min billaahi tabaaraka wa tacaala ilahay inuu kaa dhigo waana akbar nicma waana nicamka ilaahay subxaana wa tacaala insaanka uu u galo nicamka ugu weyn an jacalanaa muslimiin ilaahay inuu muslimiin naga dhigay alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah hidaayada iyo hanuunka ma bixiyo cid aan alla ahayn ma bixin subxaana wa tacaala low anfaqta ma fi اlardi jamiica ma alafta bayna quluubihim walaakina allaha alafa baynahum walidaalika ba alla subxaana wa tacaala wuxuu insaanka muminiinta wuxuu ugu galad sheegtay iimaanka ansaar nimankii reer ansaareed ee boqol iyo labaatanka sano isdagaalayey rabbi markuu subxaana wa tacaala xusuusinayo nicamkuu u galay suuratu ali cimraan wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu alla wuxuu yidhi wadkuruu nicmat allaahi calaykum xusuusta galladda uu alla idiin galay iyo nicmada uu alla idiin galay id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana bisababi nicmati اlislaami wاliimaan ayaa waxaad ku noqoteen islaam ku noqoteen aayadda u dambaysay oo qur'aanka soo degtay cala alqowl rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadayda ayaan idiin dhammaystiray idan waa akbar nicma man radya biاllaahi rabban wa biاlislaami diinan wa bimuxamadi calayhi الsalaatu wasalaam nabiyan calayhi الsalaatu wasalaam marka alxamdu lilah cala nicmati اlislaami wاliimaan nicmada kaleon alle u celinayno alxamdu lilaahi calaa nicmati asixa caafimaadka ilaahayna siiye subxaana wa tacaala taga isbitaallada fiiriya dadka isbitaallada yaalla markaasaa waxaad garanaysaa nicmadu alle uu ku siiyey subxaana wa tacaala nicmada kale alxamdu lilaahi calaa nicmati alwaqt ilaahay baa mahad iska leh wakhtigana siiyey wakhtigu waa nicmo weyn alaa layta shabaaba yacuudu yowman faukhbirahu bima facala almashiibu nin dhallinyaro hadda wuxuu yidhi waa markii igu horraysay aan ku arko laakiin dhallinyaraan kuu malaynayay garhkaaga laakiin waa cadya waxaan soo xusuustay shaacirkaa gabaygu yidhi alaa layta shabaaba yacuudu yowman faukhbirahu bima facala almashiibu alla dib ii celiya aan u sheega dhallinyaradan yaryarka eh da'da yar wakhtiga qiimuhu ugu fadhiyo wakhtiga qiimaha ugu fadhiyo nicamkaas horta ilaah baan u celinaynaa subxaana wa tacaala umma intaa kadib waxaan nicmo waxaan mahad ballaan u celinayaa jaaliyadda cumuuman jarmalka gaar ahaan caasimadda dalka ee soo diyaariyey kulankan quruxda badan rag iyo dumarba allahna waxaan weydiisanayaa inuusan maalinta qiyaama ka qadinin ajirkaas kelimadaydu alakhlaaqu bayna alistiqaamati walinxiraaf baa la yidhahdaa akhlaaqdu waxay u dhaxaysaa toosnaan qolo ku toosan iyo qolo ka baydhay ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa ku toosa ilahay inuu naga dhigo subxaanahu jala wacala ilahi wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana yaa akhlaaqda laga qaadanayaa soo rasuulkeenna ma aha sala allahu aleyh wasalam nabigeenna uswa iyo ku dayasho ayaa noogu sugan liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir waman mina waa kuma qofka meeshan fadhiya oo kuma qofka muslimka ahan jeclayn nabi maxamed sal slam miyuu jiraa qofaa nabiga jeclayn ma jiro qofaa nabiga jeclayn calayhi salaau wasalaam waa kuma qofkaan jeclayn nabiga inay qiyaamada deris ku noqdaan deris jannada ikhwayaan jeclayn qof aan jeclayn maa jira nabiga sal allahu alayhi waaali wasalam maalinta qiyaamo inay deris noqdaan qof aan jeclayn ma jira walaalayaal ya waa kuma qofka aan rajaynaynin inuu nabigu noqdo min axabi الnaasi ilayhi dadka ilaahay abuuray subxaana wa tacaala qofkuu nabigu ugu jecel yahay inuu noqdo waa kuma qofka aan jeclaynin saddex su'aalooda aad iyo aad cajaa'iba ah weeye ujeeddaduna ama xidhiir la leh akhlaaqda iyo kelimaadka aan dhihi doonna biidn illaahi tabaaraka wa tacaala inaad nabiga jeclaato uu ku jeclaado inaad deris la noqoto calayhi asalaatu wasalaam maxaa ku gaadhsiinaya mawduuceenna mawduuceenna iyo kelimadeenna alakhlaaqu bayna alistiqaamati walinxiraaf waa labadaas ayay u dhexaysaa ilama aha kulli si aan ognahay dadka shareecada islaamka akhriistay shay ma jiro su'aalihii saddexdaa ina weydiinay oo qofka muslimka uu ku gaari karo soom badan iyo xaj badan kuma gaadhays laakiin hayga aad iyo zuhdi adduunye inaad ka zaahido laakiin shayga aad ku gaadhayso waa maxay waxaad ku gaadhayso waa xusnu اkhuluq inaad tahay qof dhaqan wanaagsan sijiya abiicad macaan la soo dumi karo oo lasoo dhowayn karo asagana wax soo dhowayn kara ila dhegaysa xadiidka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aan ku wada raaxaysanno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa ina min axabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqa walxadiidu fii sunani tirmidi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay cidda aniga xaggayga lagu kalgacaylla badan yahay maalinta qiyaamana iigu dhow maalinta qiyaamana iigu dhow xagga derisnimada iyo jannada nabigu wuxuu yidhi maalinta qiyaamo waa ninka idinku akhlaaqda wanaagsan waa ninka idinku dabeecadda macaan waa ninka idinku sabarka badan waa ninka idinku dulqaadka badan waa midka idinku cafinta badan allahu akbar midka idinku cafinta badan akhlaaqdu macaani badan bay leedahay waan arki doonaa sidqigu الأkhlاaq byn الاsتiqاamaة والانxirاaf barak الlah fiik darajada intaa dhan bay leedahay akhlaaqdu sidqiga iyo runta walidaalika xadiidkaa kadib waxaa kalood igula raaxaysataan qisadan yaabka badan waxaad ogtihiin saxaabadu markii maka lagu dhibay inay u haajireen ardulxabasha ardulxabasha waxaa joogay markaa nin caadilah oo magaciisa la yidhaahdo annajaashi asxamaa magaciisa lihi jiray laakiin nin kasta oo boqora ah, najaashi ayaa la dhihi jiray aliicadan ama ciidankan ama kooxdan haajirtay waxaa hogaaminayay jacfar ibn abi aalib jacfir ibn abi aalib iyo iyo nimankii laga daba diray iyo najaashi bal arrimahan dhex maray kulligeen aan ku raaxaysanno diinteenna ayay matelaysaa dhallinyaraduna si wanaagsan ama si khaasa ah ha u dhuuxeen dhagahoodii iyo qalbigoodana ha geliyeen waxaan saa u lehay waxaa weeye dhallinyarada waxaa marar badan laga dhaadhiciyaa akhlaaqda iyo dhaqan wanaagga iyo runta iyo cadliga reer galbeedka laga dhaxlay wa maxd maxad iftiraa waa been qaawan oo aan dhar qabin bal nabigeennaa la yimid iyo diinteenna iyo shareecadeenna ayaa la timid jacfar abi aalib su-aashuu weydiiyey boqorkii ardulxabasha wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi jacfar ayuha almelik kunnaa qowman ahla jaahiliya waa jacfar hadalkiis kunnaa qowman ahla jaahiliya dad aan diin haysanin baanu ahayn nacbud اlasnaama wana'kulu اlmaytata wana'tiya alfawaaxisha wanaqطacu اlarxaama wanusiiءu اljiwaara ya'kulu اlqawiyu mina الضaciif fakuna calى dalik kelimaadka aanu sheegnay iyo waaqica maanta ummaddu ku nooshahay markaa isbarbar dhigtaan waxaad garanaysaan ummaddu inay ku nooshahay kaafirihim wa muslimihim waxaad garanaysaa inay ku nooshahay cusuurtii jaahiliyada wuxuu leeyahay jacfar asnaam baanu caabudaynay dabcan muslimiintu asnaam ma caabudaan falilah alxamd in badanoo ka mid a ah. wa na'kulu lmaytata wuxuu yidhi waxaanu cunaynay cuni jiray bakhtiga waxaanu la imaanaynay fawaaxishta azina iyo wax alla wixii qowmu luut ay la imaadeen oo dhan soo maanta qowmu luut maanta soo lama soo lama sharciyaynayo waa la sharciyaynaya waa la sharciyey soo maaha laba nin inay isguursan karaan ama laba dumar isguursan karaan ama gabadhu ayna guur iyo ninba u baahnayn saa daraaddeed wana'ti alfawaaxisha wanaqtacu اlarxaam qaraabadaanu goyn jiray buu yidhi wanusiiu ljiwaar dariskana waanu dhibi jirray yaakulu lqawiyu mina aciif ninka awoodda leh maalka leh ninka madaxda ah wuxuu guumaysan jiray midka daciifka ah soomaaliduna ayaduna baabka lagama hadli karo naxnu min qabiilati fulaan وأnتm min qabiilaة fulan naxnu min الdahab وأntum min الطiib cajiiba waxay leeyihiin idinku waxaad ka timaadeen meel aan la garanaynin annaguna waxaan ka imaanay meel la garanayo kuli aadam baa laga yimid arag kulkm banuu aadam وaadam khuliqa min turaab wallaahi layantahiyanna aqwaamu yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw layakuununna ahwana cinda allahi min aljuclaan xarwalwaalka ma taqaanaan doorshaanka ma taqaanaan ayuu nabigu leeyahay qofka qabiliyada ku faana qofkaasi wuxuu ka qurmuun yahay saxarada haddaad aragtaan haddaad aragtaan qof qabiil ku faanaya sanka qabso markaaba sanka dhabdheh markuu ku yidhaahdo maxaa sanka u qabsatay waa soo uraysaa ku dheh hadduu ku dhaho sideen u soo urayaa xadiidka u sheeg nabigaa yidhi dacuuha fa inahaa mumtina way soo uraysaa qabaliyadue ka fogaada ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh waali wasalam sidaas ayaanu ahayn buu leeyahay u fiirsada xataa bacaa allaahu ilayna rasuula inta uu ilaahay rasuul nooga soo saaro nacrifu nasabahu wa sidqahu wa amaanatahu wa cafaafah induruu akhlaaqda fiiriya akhlaaqda fiiriya meeshaan xadiidka ama kelimada oga soconna waa meesha iyo inta dambe imaan doonta waxaanu naqaanaa nasabkiisa waxaanu naqaanaa runtiisa akhlaaqda ugu weyn waa inaad naftaada u run sheegto inaad bulshada aad la nooshahay gaal iyo muslim baad run kula dhaqanto maanta waxaana lagu bartay inaan dad beenta yaqaananahay waxaana lagu bartay dad ballanta buriya inaanu nahay nin baa xanuunsan ama qof dumaraa xanuunsan dhakhtarkeedii bay ballansanaysaa xalayabaa dhakhtarku wakhtigu ku haya waa toban daqiiqo toban daqiiqo kadib qof kalaa ballansan waxaa inaad soo daahdo waxay dhihi jireen waagi hore ila ballan ma ballan afrikaan baad rabtaa ma ballan afrikaan baad rabtaa macnaheedu waa max waan kaa daahayaa weeye laakiin qofka muslimka ah akhlaaqdiisu sidqi iyo run iyo alwafaau bilcuhuud aladiina yuufuuna bicahdi اllaah walaa yanquduuna almiihaaq ammaanada cir iyo diiday waa akhlaaqda qofka muslimka ah waxa inuu ku tilmaanaada la doonayo waa akhlaaq waa dhaqan wanaag waa akhlaaqda waxa weyaan waa ammaana inaa caradna alamaanata clى الsamaawaati واlأrض واljibaal faabayna an yaxmilnaha وأshfaqna minha وxamalaha الإnsaan inahu kana ظaluuma jahuula ammaanadii dhir iyo dhul baa diiday laakiin insaan baa tuurta saartay insaan baa yidhi anigaa qaadanaya walidaalika ammaanadii markii la dayacay min calaamaati الsaacaة إida dayacat الأmaanة calaamadaha lagu gartay qiyaamo inay dhacayso waa in ammaanada la dayacaa markaasaa nebigu sala allah alay wasalam xadiidkaa markuu saxaabada u sheegay waxay dhaheen wa kayfa idaacatuha ya rasuul allah sala allahu alayh wasalam sidee loo dayacayaa markaasuu yidhi ismacuu hada alxadiid alxadiid alnabawiy alxadiid alصaxiix aladi jaءa wahabata can rasuuli اllah sala allahu calayhi wasalam wamaa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa calayhi asalaatu wassalaam idaa usnida alamru ilaa gayri ahlihi fantadir isaaca haddii arrin mas-uuliyad loo dhiibo cid aan munaasab u ahayn ogaada calaamadihii qiyaama ayaa soo dhow saacaddii qiyaamaa soo dhow idaa usnida alamru ilaa hayri ahlih haddii arrin culus oo ammaano ah oo ummaddan masiirkeeda iyo ummaddan horumarkeeda iyo horumarkan dalkeeda iyo horumarka ummaddan diinteeda iyo ummaddan xuduuddeeda iyo ummaddan baddeeda iyo ummaddan barrigeeda iyo ummaddan hawadeeda iyo ummaddan cadowgeeda yaa cid aan ehel ahayn markii loo dhiibo ogaada inay calaamadda si qayaam soo dhowdahay waxay cajabiyeen cabdullaahi bn mascuud ba wuxuu leeyahy radi allahu tacaala can walxadiidu xasanahu اlalbaniy fi اtargiibi wاtarhiib raximah اllahu tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay kayfa bikum ida labisatkum fitna yarbu fiiha الصagiir wayahramu fiiha اlkabiir wتتkhذu السuنة faإida غuyirat yوما qiila hada munkar cabdulaahi binu mascuudow xaalkiinnu seebuu noqon doonaa yaa xaalkiinnu seebuu noqon doonaa marka ay xaqa iyo baatilku isku darmadaan oo la kala garan waayo oo ninkii weynaana uu ku ciraysto kii yaraana uu ku barbaaro markaasuu cabdullaahi binu mascuud la yaabay fitanta intaa dhan ee odayaashii ku ciraysanayaan oo dhallinyaradii ay ku barbaarayaan xaq iyo baatil la kala saari waayo rasuulka ilaahayow maxaan samaynaa maxaan ku garannaa misaan ku garanaynaa wuxuu nabigu yidhi idaa kaurat umaraaukum waqallat fuqahaa'ukum wa quraa'ukum waa markii uu nin walba dhaho anaa madaxweyne ah calaamadaasi idaa kaurat umaraa'ukum waad ugu noqon kartaan xadiidka ibni mundir kitaabkiisa tarkiib tarhiib sheekh uu taxqiijiyey waa ugu noqon kartaan xadiidka sheekhu hal juzun um buu taxqiijiyey kayfa bikum ida labisatkum fitna yarbu fiiha asagiir wayahramu fiiha alkabiir watuttakhadu sunna faida guyirat yowman haddii ladaa war daaya qiila hada munkar hada irhaabi hada munkar maxaan ku garan karnaa xadiidkaa wuxuu nabigu yidhi idaa kaurat umaraa'ukum soomaalidu meeqa madaxweyne leedahay meeqa madaxweyne ku-xigeen bay leedahay xadiidka nabiga si fiican u dhegaysa sala allah alay wasalam walidaalika u fiirsada ammaanadaan la garanaynin ammaanadaan la garanaynin qiimaha ay leedahay mas uuliyadda la garanaynin inay tahay xasra wa nadaama yowma alqiyaama maalinta qiyaame inay tahay nadaama cumarna wuxuu dhihi jiray wallaahi hasha basra daaqaysa ciraaq qodaxda muddo anaa qiyaamo lay weydiinayaa neef geel ah oo qodax mudday buu cumar binu khataab ka cabsanayey in qiyaamo la weydiiyo adigana ummadan baad rabtaa inaad diinteedii iyo dalkeedii iyo badeedii iyo barigeedii iyo cadowgeedii inaad maxaa la yidhahdaa ii keenaad aad shilimo yaryar iyo mar un madaxweyne idhaha inaad wakhtigaa ku bixiso nabiga akhlaaqdiisuna barya marka ammaanada waa cafaafahu dhowrsoonaanta alcifa akhlaaqda runtaa waa cifa dhallinyaroy aqriya qisadii nebi yuusuf calayhi الsalaaةu wasalaam wcalى nabiyina wclى jamiic اlanbiyaءi wاlmursaliin wغallaqat اlabwaab waqaalat hayta lak qaala macaada allah inahu rabbii axsana mahwaay wغallaqat اlabwaab albaabo badan bay soo xidhay soo xidhatay suurayso gabarh qurux badan oo xoolo leh oo nin boqoro qaba oo adiku rabta oo haddanana bini aadamku inta badan biniaadamku iska ah biniaadamka qaar baa aadamka ka xishooda oon alle ka xishoonin qaala tacaala yastakfuuna min annaas wlaa ystakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl allah subxaana wa iskama qarinayaan ee waxay iska qarinayaan bini aadam caloosha ay hal kiilo oo saxara ugu jirto ayuu iska fiirinayaa ya bini aadamkaasu iska eegayaa allihii aan seexanin alladii laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm ya ana aladii uqalliqu alabwaaba mujtahida cala almacaasi wa caynu اllahi tandurunii wuxuu lahaa zaynlcaabidiin marka hore wuxuu yidhi ana aladii uqalliqu alabwaaba mujtahida cala almacaasi wa caynu اllahi tandurunii anaa albaabada soo xidhay daahana xidhay suusan bini aadam ii arkin si aan macsida u sameeyo soo maa idaa khalowta dahra yowma falaa taqul khalowtu walaakin qul calaya raqiibu haddaad keligaa noqoto hadhihin waa keligay ee waxaad daadaa kamera igu xihan allah baa arkaya alam tara أن الlaha yعlaم ma في السmاawaaت وma في الأرض ma ykun min نجوى ثaلاثة إلا huوa rاaبعهم ولا خمسة إلا huوa ساaدسهم ولا أdنى min ذلك ولا أكثر إلا huوa معهم أينma كانوا ثuma ينبئهم بma عamilوا يوم القيامة إن الlaha بكuلi شhيء عليم dhalinyaro qofka u maleeyey inuusan alle arkaynin goorta ay foodhadiisa ay baadyadiisa uu albaabka hoosta iskaga soo xidhayo ogow inay kamira kugu xidhan tahay ogow xusuuso xusuuso qisada nebi yuusuf calayhi asalaatu wasalaam xusuuso ninkii qiimaha badnaa ee la dhihi jiray jurayj jurayj kaana rajul min bani israaiil caabid min bani israa'iil hooye uu aad u jecel yahay buu lahaa asna caabid buu ahaa meel buu ku cibaadaysan jiray nin aad u salaad badan buu ahaa gabadh baa isu soo qurxisay oo tii wadaadka la sheegayo ee buulka ku jira wadaadka la sheegaya aniga halaigu faatxeeye tii aniga halaigu faatxeeye aniga duurka soo gelinaye inanay inaad toosan tahay dad bay dhibaysaa inaad toosan tahay dad bay dhibaysaa reer wanaagsan oo isjecel dad bay dhibaysaa reer wanaagsan oo degan nin iyo xaaskii oo xabiibtii isdhahaya oo gacmaha ishaysta oo musqusha iskula soo qabaysanaya oo cuntada gacanta iskugu siinaya dad baa xasaasiye ku qaba maxaa dhacay shaytaankii waa shaqaysanaya dad baa waxaaba ogolayn inaad toosan tahay oo masaajidkaaga cibaadadaada reerkaaga shaqadaada inta inaad ku eg tahay dad baa xasaasiye ku qaba fadhikudirarka buu noogu imaado wuu iska kaaya kibrinayaabu kule ha muu annaga noo imaado say ayagu isu haystaan say ayagu sa iskugu dhageen ya ummaddan kala yaacdee sabareedka kala gasha ee adduunka kala gashay ayaga muxuu ku akriyaa islaantina waxaa la dhihi wuu guumaystaa ninkeedu ah, ninka wuu guumaystaa khalaas lama ogolo gabar raalliyaa dad baan arki karin nin reerkiisa u jajaban oo u khidmaynaya oo gabadhii oo jiifta cuntada u samaynaya waa qorqode qorqode kaasi waa qorqode dad baa xasaasiye ku qaba sidaa daraaddeed cifadu waa muhiim gabar baa tidhi aniga ligu soo faatixeeyeba ninka juraj la yidhaahdo asagoo salaad ku jira dee iska soo dhigtay bishimihii soo gududisay indhihii soo kala rogtay waad garaysaan gabar wax maagan se yaaba arkayaba yaaba arkayaba waa kay dhaleeyahay inaad macsida iyo xumaanta ka indhabeesha lagaa rabaa khayrka iyo wanaaggana ay indhahaagu arkaan awaman kaana maytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi اnnaas kaman maaluhu fi اظulumaati laysa bikhaariji minha nuurka inuu indhahaaga iyo iyo qalbigaagu uu nuurka arkaa lagaa doonaya waxyiga ilaahiga ah nin reer baadiye ah oo ari la joogay u tagtay war ma i rabtaabay <laughs> tir ma adaba ka daa ma adaba ka da nin reer baadiyo ari la joogaoo gabar reer magaalo qurux badan ay duurka ugu tagto iyadu raasatay wixii ka dhaca ka dhacay uur bay yeelatay gabadhii yaa ku uureeyey oo yaa kale wadaadkaas ka idinku wadaadka u taqaanaan bay uureeyey reerki dhanaa intii lasoo qaxay lasoo kaxay baa horta odaygii dhulka la dhigay waa la dilay kow ma aha waa la dilay yani waa la garaacay meeshuu ku cibaadaysanayna waa laga jajabiye waa laga burburiye war maxaad igu dilaysaan iga hadliya dee wadaad baa isku sheegaysaa gabdhihii islaamkana eber ka dhigtay war ma aniga war allahii ka alla maya gabadhaa ada uurey bal markay umusho ha la ii keeno waxaan anigu dhalay ya mar alla markay dhashay yaa lay ballan baa lalahay wiilkii ilmo yar baa la keenay wiil iyo wuxuu ahaa ha wiil buu ahaa sax markii loo keenay waa nin daacadee eh. waxaa la yidhi intuu candhuuftiisa fartan sa u saaray oo ciidda sa u saaray ayuu yidhi yaa hulaaman abuuka halkaa xudunta intuu sa oga saaray yuuhi wiilkan xalay dhashayow waa kuma aabbaha haddee ma wiil xalay dhashay baa inuu hadlo la yaqaanay afkuu furto wuxuu yidhi abi araaci waa ninka ariga la joogay abi araaci waa ninka ariga la joogay markaasaa lay habeen baa kugu xiran cumaamad baan dusha kaa saarnay raali noqo dhallinyarada marka waxaan rabnaa u sheego cifada iyo dhowrsoonaanta u fiirso ilaahay baan ku siinaya wanaagga ah subxaana wa tacaala yar yaryar buu ilaahay oga hadliyey markuu is ilaaliyey maxay ninkaa dhallinyarada markuu is ilaaliyey alcifa akhlaaqda ugu waran alcifa maanta wax nooga baahi badan male alcifa dhowrsoonaan maxaa yeelay zinadii baa meel walba taalla oo kashkaash ah kashkaash ma taqaanaa dhalinyaro ya zinadii baa meel walba taalla jeebkay noogu jiraan iphonekii ku jirtaa oo tvgii bay ku jirtaa zinadii baa meel walba taalla dhalinyaro cifa waa inaad qabataa wa inaad celisaa bedelkeedii guur buu ilaahay kuu baneeyey ha la guursado odayaasha iyo duma iyo hooyooyinkuna ha dhib yareeyeen oo ha ha ha fududeeyeen guurka oo dhallinyarada ha u fududeeyeen oo dhalinyarada guurka yaan lagu cuslaynin oo meerka yaan qaali laga dhigin oo eh, yaan lagu dhigin arooska hoteelo yaan lagu dhigin dadka waxaa ugu cadaab kulul faqiir kibir badan <laughs> dadka waxaa ugu cadaab kulul faqiir kibir badan anu ma dhihin nabiga yidhi sal slam faqiir kibir badan وأnkixوا الأyاama minkm والصاalixiina min cibaadiكm وإimaaئiكm in yakunuu فqراءa يغنيهm الlah min fضlه ilaahay baa hani ka dhigi guursada guurku baraka ku jirta guurka baraka ku jirta ya macشhaر الشhabاab man اstaطاaca minkm الbاءة falyتزwج faإnahu أغض للbصر وأxsن للfarج lam ystaطic faعalayhi bالصwم ilى akhir الxadiiث dhalinyaroy guursada buu nabig leh sl ly slam guursada gabdhihiina soomaaliyeed ee sharafta badan guursada alcifa xadiidku marka waa dheera nabigu sal slam wuxuu leeyahy jacfar baan u jeedaa waamaranaa bisidqi اlxadiiث waadaaءi اlamaanة wasilaة اraxim waxusn اjiwaar wاlkafi can اlmaxaarimi wاddimاء wanahaana can اlfawaaxishi waqowli الzuur waakli maali اlyatiim waqadfi اlmuxsanة almuxsanaati almu'minaati alghaafilaat xadiidkaas lagama dhammaan karo asagaa muxaadaro ka badan ah noo tilmaamaya akhlaaqda uu fahmay jacfar ibn abi aalib ee nebi moxamed uu ka qaatay calayhi asalaatu wasalaam nabigu wuxuuna amray inaan runsheeg noqonno عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى بالصدق حتى يكتب عند الله صديقا runta ku dadaal ilaahay agtiisa waxaa lagaaga qorayaa runsheed inaad tahay ayaa lagaaga qorayaa qaraabada xidhiidhi deriska ilaali xaaraanta ka fogow qowlu zuurka iska ilaali xadiidkaa waan ka tegayaa xadiid cadiima isagaan laga dhammaanayn min khulqi rasuuli الlah nabiga akhlaaqdiisa aan wax yar ka qaadanno calayh salat salaam hooyadeena caaisha baa tilmaamaysa faqaalat lam yakun faaxisha walaa mutafaxisha walaa sakhaaban fi اlaswaaq walaa yajzi bاsayi'ati الsayi'a walaakin yacfuu wayasfax allahu akbar fudur ayuha اlkhwa إida marartum biriyaadi اljannati fartacuuha haddaad beer beeraha jannada kamida aad marto iska cundi waata beerti jannada beerti jannada akhlaaqda nabiga sal اllahu alيه wasalam nabigu ma ahayn mid hadal xun abadan akhlaaqda ugu weyn ee in akhlaaq xumada ugu weyn ee in lala dagaalamo u baahan waa maxay waa afxumada iyo cayda aflagaadada muminku laysa almuminu lacaanan walaa faaxishan walaa mutafaxisha saxaabaduna saas ma ahayn oo nabigu tarbiyeeyey sal اllahu alayh ali wasalam anas binu maalik baa tilmaamaya saxaabada akhlaaqdooda nabiga akhlaaqdiisa ayaddan ku bilownay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana kas ugu bilownay aayadda darsigeenna ayuha alaxiba laqad kaana lakum fii rasuuli nabigu ma ahayn mid hadal xun mid isku kalifoo takalluf sagankeena ma ahayn mid suuqa qaylina ma ahayn walaa sakhaaban fi laswaaq waa cudurka iyo dhaqan xumada soomaalida looga taag waayey isagoo halkaa amaraya inuu u dhawaaqo maxay mid kaloo halkaa maraya ummadda inteeda kale ayagoo isag fadhiya yaada sheekadooda maqlaynin ayagoo isag fadhiya ayaada sheekadooda maqlaynin baska meesha u dambeeyuu saaran yahay midna midk meesha ugu horeyu saaran yahay markaasuu raba inay inay sheekaystaan wax la yaab la sooma nabigu saa ma ahayn dhaqankiisa calayh salat salaam dhallin walaa sakhaaban fi اlaswaaq nabiga akhlaaqdiisa u fiirsada walaa yejzi sayi'a bisayi'a nabiga haddii xumaan lagu sameeyo xumaan uguma bedeli jirin muxuu samayn jiray haddii hadda lagugu xadgudbo maxaad samaynaysaa ya haddii lagu caayo maxaad samaynaysaa haddii lagugu xadgudbo maxaad samaynaysaa laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana akhlaaqdan baranaynaa annabiyu laa yejzi sayi'a bisayi'a bal walaakin yacfu wayasfax nabigu waa cafin jiray waa u dhaafi jiray walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum qisada ama ayadda qur-aanka ayay qisada ku timid latiifa ku sugan latiifa xikmad cajiib badan waa hooyadan caaisho lagu been abuurtay ee suuratu nuur ka sheekaysa ee xadiidka dheer ee xadiiu qisatu if ku cabdulaahi bin ubay binu saluul ra's lmunaafiqiin uu soo alifay qisadaasi dadkii rumaystay waxaa ka mid ahaa nin ay abubakar qaraabo ahayen oo la dhihi jiray mistax wuxuu rumaystay inay hooyadan caaisho ay waxaa samaysay nacuudu biاllah laakiin qur'aanka ayaa soo degay hooyadeen caaisho ka beri yeelaya arintaa min fawqi sabci samaawaat qur-aanka markuu soo degay dadkii siddeetanka ulood lagu dhuftuu ku jiray wiilkaa yarka ah waa qadfi waa qadaf abubakar marka wuu cadhooday faqiir aan waxba haysanin oo muhaajira oo guriga abubakar ku nool bua ah. qaraabana ahaayeen abubakar wuu dhaartay wuxuu yidhi maanta laga bilaabo gurigayga waxba kama cunaysid lakala kace ninka rumaystay qofka rumaystay hooyadeen caaisha ma qofkaasaa gardarro sameeyey mise abubakar labadooda kee in la canaanto u baahan latiifada idiin kee u baahan in la canaanto soo asaga ma ahayn haddana abubakar baa la canaantay walaa ya'tali ululfadli minkum wasaca an yu'tuu ulilqurba horta waa la taskiinaya mistax waa qaraabada waalmasaakiin muhaajiriin taskiye wey garaaddaa la siinaya abubakarow ninkan aad leedahay gurigayga waxba kama cuni karo aad leedahay waaba muhaajir ma muhaajiriin baa la taabtaa والsaabiquuna اlأwaluuna min اlmuhaajiriina واlansaar wاladiina itabacuuhum bixsaan ayaga ixsaan laguma darin ayagu taskiyey wataan laakiin aladiina itabacuuhum baa loo shardiyey bإxsaan radia اllahu canهum وraduu can وأcadda lahm تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سورة التوبة إلا كله سبحانه وتعالى أبو بكر بقى لعنته وحال لقو أبو بكر وحال لقو وليعفو وليصفحوا ها عفين وها ضافين marka akhlaaqda wanaagsan waa maxay waa inaad walaalkaa idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa qofkii ay dhibku idin dhex maray haddii aad wanaag ugu bedesho wuxuu kuu noqonayaa weli xamiim saaxiib walidaalika baa rabb اlciza tabaaraka wa tacaala qur'aankiisa uu noogu sheegayaa abiicada wanaagsan aladiina yunfiquuna fi الsaraa'i wاldaraa'i wاlkaadimiina اlghayda ina wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum baa laga soo warramay markaasaa la sifaynaya kuwa jannatin carduha asamaawaatu wاlard uciddat lilmuttaqiin ayuu alla sifaynaya man hum ya haulaa ya allah markaasuu yihi aladiina yunfiquuna fi الsaraa'i wاldaraa waa kuwa xoolahooda bixinaya marka ay xanuunsan yihiin jiran yihiin abaarta ay haystaan xoolo la'aanta ay ku jiraan iyo wdara wsara markay barwaaqaysan yihiin baan ujeedaa iyo wdara markay dhibaataysan yihin wاlkaadimiina اlghayr waa kuwa cadhadooda qarsada waa kuwaan aargoosanin waa kuwa aan aargoosanin walidaalika nin baa u yimid nabiga calayh salatu asalaam wuxuu yidhi rasuulka ii dardaaran wuxuu yidhi laa taqdab faraddada miraaran qaala laa taqdab faraddad qaala laa taqdab saddex jeer maxaa laga wadaa ibnu daqiiq alciid raximah ullah xadiidkaa markuu fasirayay wuxuu yidhi qof aan cadhoonaynin adduunka ma jire waxaa laga wadaa ha aargoosanin ay laa tanfud adabaka ha aargoosanin ha ka aargoosanin cadhana waxaa ugu fiican sabarna waxaa ugu fiican qofka aad awoodo inaad ka aargoosato oo haddana iska cafido hadduu nin weynoo jiim intuu soo ciyaaray soo galay oo maxaa la yidhaha xubnihiisaba aad ka yaabaysa intay dhan iyo adoo baryari u dhashay haddaad isku soo baxdaan oo dhahdo intuu ribaaca kugu dhifto hadad ilahay dartii baan kugu cafiyey laga yaaba ilahay dartii inaan ka ahayne ay dantu meesha ku dhigt sooma laakiin waxaa la yidhaahdaa alcafwu cinda almaqdira kelimadaa qabta alcafwu cinda almaqdira yacni inaad cafido adigoo awooda inaad ka argoosto waad ka xoolo badan tahay xoolahagaad kaga argoosan kartaa madax baa tahay madaxnimadaa uga argoosan kartaa waad ka xoog badan tahay waad ka cilmi badan tahay cilmigagaad uga argoosan kartaa waad ka weji badan tahay ugaas baa tahay malaaq baa tahay duub baa tahay maxaa la yidhahda waka wabar baa tahay garaad baa tahay saan loo xanaaqin haddaan mid ka tago magacyada waa lakenlehe mogta waa odhahay waan soo gaabi bilاkhtisaar ilkh ila aakhiri aladiina yunfiquuna fi الsaraaءi wالضaraaءi wاlkaadimiina اlغayr ila mxuu yidhi wاlcaafiina can الnaas allah kuwa dadka iska cafiya ma tahay kuwa dadka cafiya qof walba naftaada baadh qof walba naftaada raadi ma tahay qof dadka iska cafiya qisadan yar ila dhegaysta maalin maalmaha ka miduu nabig yiri sal slam sayadkhulu calaykum rajulu min ahli اljanna allahu akbar nin baa soo geli doona ahlujannaha se nin baa soo galay soo weysayso garhkiisu biyo ka dareerayaanoo kabaha intas miskiin u saddex maalmood buu nabigu ku celiyey alayh slat slaam saddexdii maalmoodba isku nin baa soo galay cabdullaahi binu camar binu caas oo dhallinyaro ahaa ayaa ninkii u tegey wuxuu yidhi adeerow aabbahay baan isku dhacnay saddex maalmood ka badanna cadho laguma kala maqnaan karo ka waran saddex maalmood haddaan kula joogo waayo nabig wuxuu laa yaxilu lirajulin an yahjura akhaahu fowqa alaa saddex maalmood ka badan laba qof cadho kuma kala maqnaan karaan wuxuu yidhi nacam soo dhowow wuu fiiriyey intaasoo dhan buu eegayaa wuxuu gartayba inuu isagu ka cibaado badan yahay cabdullahi bin camr bin caas saxaabada ragga ugu cibaado badan buu qur-aanka wuxuu dhamayn jiray maalintiiba hal mar nabigu kala dagaalami jira ala slat slam warba saddexda maalmoodba calaqal mar dhammee waa kii nabigu dhihi jiray sal l markay saddexdii maalmood u dhammaatay buu yidhi adeerow aabbahay dhib nama dhex saddex jeer baan ka maqlay asagoo sidaa yidhi ee maxaad ku gaadhay darajada saxaabadu waxay raadin jireen iyo dadkii wanaagsanaa qofka wanaagsan wuxuu ku gaadha wanaagga bedelka inagu aanu raadinno qofkani shaqada siduu ku helay qofkani siduu sidan ku gaadhay almaadda ayaan inagu inta badan ka shaqaynaa hebel sidee ku gaadhay halkaa laakiin saxaabadii salafku waxay ka shaqayn jireen qofkani sidee cibaadadan iyo taacadan ku gaadhay wuxuu yidhi adeerow hadduu arrinku saas yahay oo inaan sheega aan ku qasbanahay wallaahi wax kale oon darajadaa ku gaadhay ma garanaya aan ahayn weligay ma seexanin anigoo qof muslima qalbiga wax ogu haya dadkaan iska cafiyaa dadkaan iska cafiyaa ka warramada inteennaan hadda haddaan go'aan ku gaadhno ya qof walba inuu cafiyo qofka kale ee muslimka ah yaa ugu horreeya ma taqaanaan cidda iscafiyays haye kusoo dhawaada intaan biyo cabayo haye haye fadal ninkaa fadhiga gacanta u hortaagay ah, adiga ah, adiga nin koofida abay ah. maya waxaan ku weydiiyey qofka ugu horeeya ee inaad cafido u baahan waa kuma xaaskaaga soo xaaskaaga maaha wasaaxiib biljamb xaaskaaga wey ka war hadda intayna haddaan aan ku gaadhno qof walbaba caawg markaad guriga tagto inaad islaantaada ya inaad dhahdo soo dhow bahag soo fadhiiso ya ya oo dhahdo xoogaa waxbaa naga dhexdhexeeye ilka iyo maxaa la daan iyo maxaa lii jiray carab maxaa iskugu dhow iyo daan baa iskugu dhow ways qaniinaane ka warrama caawa laga bilaabo haddaan darsi wixii horeo dhan intaan xidhno oon iscafino xalay dhalay reer mudugu saas dhahan baa ma maqasheen xalay dhalay haddaan ka soo qaadna ka warrama kadibna hadda adiguna aad hadda intaad soo diyaariso ya aad gabadh habeenkii guriga laga kaakeynayo aad iska soo dhigto anigana aad issoo diyaariyo habeenkii aan ku imaanaya iska soo dhigo aroos hor leh soo sax maa so waxaan reerahan u baahan yihin maaha waxaan u baahanay waa qodobkaa markayaan laga iloobin insha allah canada intaan tegey yaa muxaadaro sidanoo jacayl ku saabsan baan dhigay markaasa waxaan idhi jacaylka waxaa ka mida ah ninka iyo xaaskiisu inay isla qabaystaan oo weligaa waxaa laga yaabaa dhabarkaaga inaan la dhaqin dhabarkaaga si fiican in lagugu xoqo nin oday ah oo ilaahay awood siiyo aad u dheeraa yaashow warkii waxbuu ka gartay islaantii buu tegey wuxuu yidhi ah, <laughs> wuxuu yidhi arrinkaasoo weligay igu soo dhicin ayaan soo maqlay ka war haddaan tijaabinno waxay tiri war macquul maaha <laughs> annagoo dad waaweyna <laughs> innagoo dad waaweyna ah, inaan hadda daaisla gal isu qabayno war warkaa armuusan ansaxayn may wuxuu yidhi waa ansax wahyaa waya anna sharti baa ku xihan waxaan idhi qof walba haddaa waxaad soo samayso waxaad soo ogaatiyey soo sheeg ninkii maalinta dambe u ii yimid wuxuu yidhi ilahay baan ku dhaartay islaanta waxaan jeclaaday buu yidhi jecel aan weligay jeclaan waa reerka u baahan akhlaaqda in laga warramo labada isqabta akhlaaqdooda in laga warrama u baahan akhlaaqda akhlaaqda marka waa shay ballaaran ani akhlaaqda markii la yidhi ka hadal waxaan ka hadla ma fahmin waxaa idhi talo maxaan ka hadli doona in diintao dhan ba akhlaaqa diinta nabi moxamed loo soo dhiiboo dhan ba akhlaaqa meeshaa taabataa waa akhlaaq meeshaa taabataa waa dhaqan ma reerkaad dhahdaa ma carruurtaad dhahdaa ma deriskaad dhahdaa ma adiga rabbi baad dhahdaa ma adiga nabi maxamed baad dhahda sal l slam ma adiga qur'aankaad dhahdaa ma adiga masaajidkaad dhahdaa ma adiga saaxiibkaabaad dhahdaa ma adiga kitaabkaad dhahdaa ma adiga naftaadaad dhahdaa yacni meesha la taabtaba waa akhlaaq ma adiga qofka iskhilaafsan baan ka dhaha ma gaal iyo muslim baan ka hadallaa diinta oo dhan inamaa buciftu liutamima makaarim akhlaaq xadiiska culamada qaar ba wax ka sheegay si kastaba noqotee waxay hoos gelaysaa aayaadka qur-aanka wainaka lacalaa khuluqin cadiim nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam gadaal bay nooga imaan doontahay aayaddan bal igula raaxaysta iyo siduu cumar bin khaaab uu u dhaqangeliyey laakiin hal su'aal aan idinka hormariyo waxaan arkaa rag akhyaara sharaf badan qurqurux badan iftiin ka muuqdo si wanaagsan u dhegaysanaya ilaahay hadalkiisa iyo hadalka nabiga sal la slam laakiin hal su'aal baan rabaa inaan ogaano maxaad u timaadeen anu waxaan u imaaday xagga dhiga idinku hadda maxaad u timaadeen meesha u fadhidaan inaan wax faa'iidaysano ma faa'iido maanta noogu horaysa haye ilaah noo dembi dhaaf haye waxaan maqlay aan dhaqan geliyo war ninka ha loo duceynamayo magacadan iid ilaahay khayraa ka siiyo maasha allah ilahay xilka ha kuu dhib yarayo ilahay xilka ha kuu dhib yarayo waxaan meesha u imaanay waxaanu maqalay in aan ku dhaqanno soo saas cumar bin khaaab aayadda muu maqlay wuu ku dhaqmay dhegaysta innaga wax waan maqallaa laakiin ha dhowto xalaya hartun wallahi muxaadaro fiican baan soo dhegaysanay laakiin laba maalmood kadib aad halka tagto laakiin haddaad dhaqan gelin lahayd oy noloshaada tatbiiq ku samayn lahayd waana middaa naga maqan wey ummadda maanta muslimiinta cilmi la'aan baa haysa maya maxaa haya dhaqan la'aan baa haysa maanta waxaan idiin sheegay waan ogay nin walbo idinka idinka mid a ah, halka haddii la soo fadhiisiiyo inuu intaan sheega ka badan sheegi lahaa marag baan ka ah laakiin dhaqan la'aantii baana haysa khud ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin acraaf intaan malaynayaa ayadaas oo maaha nabiga waxaa lagu yidhi calayhi salatu wasalaam nabi maxamedow dadka iska cafi wanaaggana dadka amar dadka jaahiliintaana ha la murmine ka soco wacibaad raxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawnan waida khaaabahum اljaahiluuna qaaluu salaama khud ilcafwa aayaddani fiiriya cumar bin khaaab oo aayaddan siduu u dhaqan geliyey marka igula raaxaysta marka cumar bin khaaab amiir lmuminiin asagoo ah ayaa nin u yimi reer baadiya wuxuu yidhi hi ya alkhaaab hii waa kelimatu tahdiid waryaa ina cumara wey warkaagan wey oo arkaagan wey wuxuu yidhi hi yabna alkhaaab wallaahi maa tucطiina aljazla walaa taxkumu fiina biاlcadli warkaagan madaxda sheeganayo e ina cumarow wallaahi xoolana kuguma qabno oo hadda xoolo nama siisid cadli iyo cadaaladna naguma dhaqantid allahu naguma dhaqdid oo naguma xukuntid ma cumar baa ma baan cadaalad dad ku dhaqaynin marka uu yidhi cadaalad naguma dhaqdid ayuu cadhooday cumar laakiin nin akhyaara oo quraada dadka qur-aanka xifsan ku jira baa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin undur ismacuu in allaha qaala tacaala linabiyihi allah subxaana wa tacaala nebigiisa wuxuu ku yidhi khud ilcafwa wamur biاlcurfi waacrid can اljaahiliin amiir muminiin way la socda amiir اlmuminiin cumar ibn اkhaaab radia allahu tacaala canhu abu bakr basaa ka fadli badan wqul ina khayr الnaasi bacda muxamadi wasiiraahu qudma uma cuثmaan اlarjaxu waraabichum khayr اlbariyati bacdahum caliyu xaliifu اlkhayri bاlkhayri munjixu wainahum wاrahtu laa rayba fiihim clى nujubi اlfirdowsi bاlkhuldi tasraxu saciidu wasacdu wbnu cawfi waطalxatu wacaamiru fihrin wzubayr mumadaxu tobanka jannada halka mar loogu bishaarayn hadda idiin akhriyey oo abu bakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali ay hogaan u yihiin khulafada afarta ah abu bakr besaa ka fadli badan waana amiir اlmuminiin maa salaka cumaru fajan cumar waddo ma maro ilaa wاshayطaanu shayطaanku wuxuu qaadayaa waddo kale cumar iyo shayطaan saasay kale yihiin waana maanta amiir اlmuminiin uu awoodi karay qabta inuu dhaho soo ma xira inuu dhaho soo ma la aayaddaa markii lagu dul akhriyey wallaahi kaannamaa aayaddaa inay soo degtay kaannamaa aayaddaa inuusan horay u maqal wa kaana waqaafan cinda kitaab waqaafan cinda kitaab illah nabigu maxamed markuu geeriyooday sala allahu alay wasalam cumar bin khataab laftiisu wuu wareeray munaafiqiintoo afka isa saarsaaraysu arkay markaasuu cadhooduu yidhi wallaahi ninkan dhahaa nebi maxamed wuu dhintay qoortaan ka jarayaa yidhi sidii nabi ciise unbuu kor aadi wuu soo noqon doonaa abubakar ayaa yimid fadhiisu yidhi cumarow markaasuu aqriyay aayad fiirsada hadda wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afa in maata aw qutil inqalabtum calaa acqaabikum aayadda ilaa aakhirkeeda cumar bn khataab iyo saxaabadoo dhan waxay ku dhaarteen inay u maleeyeen aayaddan inayna hadda ka hor weligood ayna maqan saxaabadu siday u dhaqangelin jireen markii ay shay maqlaan tusaalooyinku waa fara badan yihin calaa kulli xaal lamaa cafawtu walam axqid calى axadi waa imaam shaafici diiwaankiisa aqri markaan dadki iska cafiyoon qofna aanan qalbiga wax ogu qabanin ayaa nafteyda u raaxeeyey buu yidhi fma jawaabu اlaxmaqi ila الsukuut waإida khaaطabahum اljaahiluuna qaluu salaama akhlaaqda muslimka laga doonayo waa altawaaduc in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xata laa yafkhara axadu calى axad walaa yabqi axadu cala axad nabiga yidhi sal slam ilaahay wuxuu ii waxyooday inaan garabka jilciyo si uusan qofna qofka kale ugu dulqooqin uusan u dhihin annagaa reer hebelah iyo annagaa halkaa ka imaanay wahal ana ilaa min haziya buu yidhi ninkii carbeed anigu reer hebel baan ahay in awad awaytu haddii qabiilkaygu uu leexdo anna waan leexanay haddii hanuunaanna waan hanuuni soomaalidu marka mahmaah yaran bay halkaa ka soo saareen tolkaaga iyo kabtaadaba dhexdaa lagaga jiraabmahmaah yar ba dhen tolkaaga iyo iyo kabtaadaba dhaxdaa lagaga jira war dhaxda lagagama jiro hadday kabtu ay qodxa soo saas kabtu hadday qodxaleeda ku mudayso kabtu sayd gashani qabiilku hadduu naar kugu tuurayo ma raaci iska ilaali marka laakiin waxaa igala fiican ninka yidhi abilislaamu laa abalii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimi aabbahay waa islaamka marka waqfid janaaxaka liman itabacaka min almuminiin nabigaa lagu yidhi garabka jilci cidda ku raacda ee muminiinta ah waqfid janaaxaka liman itabacaka min almuminiin tilka daar alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada walidaalika culimmadu waxay dhaheen ayaddaa markay sheegayeen oo dhaheen jannada waxaa iska leh waxaanu u yeelaynaa liladiina laa yuriiduuna kuwa aan doonayni maxay culuwan kibir iyo takabur iyo qatrasa iyo isla weynaan iyo walaa fasaadan waalcaaqibatu lilmuttaqiin walidaalika ba culimmadu waxay dhaheen aayaddani dadkay qaybisay saddex nooc ama afar bay u qaybisay wa minhum shaikhu islam ibnu taymiya wa tilmiidu ibnuqayim aljawsiya minhum man yuriidu alculuwa walfasaad dadka waxaa ka mid a ah qayb doonaya culuw iyo fasahaad wuxuu yidhi kal yahuudi wa ibliis muxuu yidhi yuhuud weligeed inay adduunkana maamusho fasahaadiso weeye shaqadeedu ibliisna waa sidoo kale ibliisna inuu adduunka maamulo haddana waa fasahaadiyo wa minhum man yuriidu alfasaada walaa yuriidu alculuw qaar waxaa ka mida uun dadka fasahaad doonaya laakiin weligii kuma fikirayo inuu madax noqdo kalmuaniyiina wlmuaniyaat kuwa heesa weligood meel nabad unbay rabaan inay niikiyaan bas meelay nabad ka jirto barayna qoobka ciyaarka ciyaaran meel ay nabadi ka jirto unbay iyagu mataqaanaa ka qaraabtaan laakiin ma arkaysa nin mataqaanaa heesaa caanoo dhahay madaxweynaan rabaa shaqo kalaa u socota wuxuu yidhi wa man laa yuriidu alculuwa wa man man yuriidu alculuwa walaa yuriidu alfasaad afar baan ka dhigayna marka qof waxaa jira doonaya culow laakiin inuu wax fasahaadiye aan doonaynin waa kee waa ninka xaakimka raba inuu noqde muslimka ah ee doonaya inuu cadaalad ku xukumo wamaca daalika waa loo diiday culuwi buu rabaa laakiin fasaad ma rabo laakiin mujarad inuu rabo culuwiga waa loo diiday wa man laa yuriidu alculuwa wala alfasaad waalcaaqibatu lilmuttaqiin ayadda hala gaadhsiiyo madaxda soomaaliyeed marka ya ayuha aladiina aamanuu اjtanibuu kaiira min aلdan akhlaaqda xun waxaa ka mida ah malaha malaha xun waxaasaan u malaynayaa waxaasay ila tahay ya sheekh faaruq raxmat ullaahi tacaala calayh maruu dadka caamada en cilmiga sharciga aqoon u lehday wuxuu yidhi wuxuu ku dhihi sheekhow anu waxaa ma aqaanee waxayse ila tahay oo maaba iska daysid haddaadan wixii aqoonba waxay ila tahayda ma iska days oose kaagama fiicno ninkii shaacirka hadalka uu yidhi tacalam laa adrii fain qulta laa adrii callamuuka xataa tadrii wain qulta laa adrii sa'aluuka xataa laa tadrii baro waxaan ma garanayo baro wax ma garanayo intaasa kugu filan allah warasuulu aclam bay saxaabadu dhihi jireen nabigu markuu noolaa soo ma ala sl slam xataa ayagoo garanaya maalintay joogaan ayu yowmin haada way ogyihin inay carafo tahay allah warasuulu aclam wa ayu shahrin haada inay dilxijo tahay way ogaayeen allah warasuulu aclam wa ayu baladin haada inay maka joogaan way arkaan allah warasuulu aclam bay dhihi jireen waa laga yaabaa waxyigii inuu waxaan waxaa malahaas malaha khatar wey ina bacda adanni ifman bu alla yidhi waxaa ka mid a ah akhlaaqda xun tajasuska inaad dadka ceebahooda barbaadho dadka ceebahooda inaad radeeso in yaroo sandareero ah oo lacag yara inaad dowladda kaga qaadato hebel wuu dhoofay anaa idiinso sheegaya ah, hebel wuu dhoofay anaa og xamar buu ka tegey ya jaajuus muslimiinta jaajuusaya inaad noqoto soo akhlaaq xun maaha waa dhaqan xun wey dadka ceebahooda inaad baadho inaad baarbaadho laba isqaba inaad ceebahooda baarbaadho waa akhlaaqda aadka u liidato weyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaan janno u ballanqaadayaa liman xasuna khuluquhu qofkay akhlaaqdiisu wanaagsanaato jannaan u ballanqaadayaa wuxuu kaloo nebigu yidhi sal allahu alay wasalam waxaa idinku iimaan badan dadow sa u qofka idinku akhlaaqda wanaagsan ma derajo ka weyn baa jirta inteennaan sooma doonayna inay inuu iimaankeenna meesha ugu dambayso inuu tago haddaba inaan dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna wa anna xusna alkhuluqi huwa afqalu maa yuudacu fi lmiisaan maalinta qiyaamo waxa ugu weyn oo miisaanka cuslaya waa maxay walaalayaal waxa weeyaan waa akhlaaqda wanaagsan walidaalika baa nebigu yidhi ina almu'mina yablugu bixusni alkhuluqi darajaة الصائم القائم وأن حسن الخلق مع التقوى أكثر ما يدخل الناس الجنة وأن حسن الخلق هو البر waxa ugu badan ee qofka jannada geliya waa xusnu اlkhuluq waxa ugu badan ee qofka jannada uu ku galo waa akhlaaqda wanaagsan ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam walidaalika nabiga waxaa loo soo diray akhlaaqda wanaagsan inuu dadka ugu yeedho inamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq waan ogahay inay gaajona jirto calooshay hadlayso calooha inay hadlaysana waan ogahay aan soo aruuriyo marka ibnu qayim aljawsiya raximah wuxuu leeyahay waa ardayu sheekh ibnu taymiya wuxuu yidhi xusnu اlkhuluq yaquumu calaa arbacati arkaan akhlaaqda wanaagsan afar tiir bay ku taagantah alsabru wاlcifatu wاshajaacaةu wاlcadl ma acdam xikmaddaa fiiriya afartaa tiir bay ku taagantah ma doonaysaa inay akhlaaq wanaagsan leedahay waa inaad noqoto qof sabr badan waa inaad noqoto qof cafiif ahoo dhowrsoon waa inaad noqoto qof xaqa geesi ku ah waa inaad noqoto qof qaybinta cadli maxaa la yidhahdaa cadaalad hadalka cadaalad walow calaa anfusikum alcadlu fi اlqowl wاlcadlu fi اlqisma walidaalika baa ninkii nabiga tuhumay ee yidhi icdil ya muxamed nebi muxamedow cadaalad samee ama yidhi haadihi qismaة ma waa qayb aan ilaahay dartii loola jeedin inkaarta ku dhacday waxay noqotay inay khawaarij oo dhan ka soo farcamo ina min di'i haada ninkaa dhabarkiisa waxaa doona qawm yaqra'uuna اlqur'an qawm xudaثaaء اlasnaan qawm kilaabu ahli الnaar subxaan allah khawaarijta maanta muslimiinta laynays waxay ka soo farcameen ninkii cadaaladda nebiga tuhmay ee yidhi icdil ya muxamed alayhi salatu salaam walidaalika cadligu waa shay aad iyo aad u weyn ina xusna alkhuluq waxaa ka mid a inaad dadka aa ah gacmahaaga laga nabad galo oo carabkaaga laga nabad helo waxaa kale oo ka mida ceebaha muslimiinta inaad asturto waxaa kaleoo ka mid a xusnu khuluqa inaad cidda ku goysa inaad xidhiidiso qaraabadaada sil man qaacaka ay an tasila man qaacaka cidda ku goysa xidhiidi qaraabada ugu badan dadka qaraabada inta badan iyo saaxiibada wa tucطii man xaramak cidda wax kuu diidayna adugu sii wa tacfu can man dalamak cidda ku dulmadan iska cafi saddex jumlo oo cajaa'i badan cidda ku goysay xidhiidhi cidda wax kuu diidayna adigu sii cidda ku dulmidayna iska cafi akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mida ah tawqiir lkabiir qofka weyn oo la weyneeyo xadiid xasana ayaa nabigu wuxuu lehy alayh slat slam ina min ijlaal اllahi tacaala ikraamu di shayb اlmuslim waxaami weynaynta alla waxaa ka mida qof islaamka ku ciraysta inaad weynayso qof islaamka su islaamka ugu dhex jiray ay maxaa la yidhahdaa timihiisu ciro noqdeen qofka inaad weynayso waa adigoo ilaahay weyneeyey subxaana wa tacaala diinteenna akhlaaqdeeda u fiirso ma aha diin cid walba iska derderaysa ma qofka kaa weyn maqal qofka kaa weyn ixtiraam qofka kaa weyn xikmada ka guro wadamada marka la yimid ninkii weynaa kii yaraa wa isleegyihin waag hore ninka weyn xigmadaa laga daldaran jiray oo maamahyadaa laga qaadan jiray oo gabayadaa laga qaadan jiray oo ashcaarta laga qaadan jiray oo geerada laga qaadan jiray oo taariikhda laga soo minguurin jiray halkan markii la yimid waa lasla ekaaday siyaasadda laga wada hadlaya talow madaxweynaha ayaa noqon doona sidoo kale akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a qofka yar inaad u naxariisato akhlaaqda nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo qof walba inaad xaqiisa siiso qaacidada guud waxay leedahay icطi kula dii xaqin xaqahu qof walba inaad xaqiisa siiso aad ii soo naqliyo hadal kaleoo qiimo badan ibnu qayim wuxuu leeyahay raximah اllah addiinu kulluhu khuluq diinta islaamka oo dhan waa akhlaaq faman zaada calayka fi اlkhuluqi zaada calayka fi اddiin subxana diintooda waa khuluq ibn rajab alxambali wuxuu leeyahay laa tatimu taqwa ila bixusni اlkhuluq yacni taqwadu maba dhammaystirmi karto ilaa inay akhlaaq wanaagsan wadato mooyeen waxaana daliil u ah nabiga akmalu nnaasi akhlaaqan inuu nabigu yidhi sal slam ilahayna uu ku tilmaamo yidhi wainaka lacalىa khuluqin cadiim nabigeenna calayhi الsalaau wasalaam wax badan aan ka boodboodo xataa akhlaaqda nabiga qoyska kaana yakunu fii mihnati ahlihi nabiga reerkiisu u shaqayn jiray nabiga kedihiisuu tolan jiray alayhi slat slaam nabiga ariguu soo lisi jiray alayhi salat slaam ma akhlaaq intay ka mid garanaysaan culamaa lahi huwa khayru khalqi inuu ariga soo liso riyaha iyo idaha iyo inuu kedihiisa tasho ya halkaa wey meeshaan rabo inaan ka soo biyacabno ceelka aan doonayno inaan ka biyo cabno waa ceelkaa nabigeena calayhi salatu salaam faidaa xadarat الصalaaة kharaja ilى الصalaaة taariku salaad meeshaa shaqo kumale marka salaada nabiga markii loo adimana waa bixi jira nabiga salى اllahu alayh waalih wasalam laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum caziizu calayhi ma canidtum xariisu calaykum biاlmu'miniina ra'uuf raxiim ayaa nabiga lagu tilmaamay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam walidaalikaba wuxuu leeyahay eh, anas binu maalik radi allahu tacaala canh inaa wallaahi qad saxibnaa rasuula allah wallaahi nabigaan la saaxiibnay fi asafari waalxadar nabigu asagoo oo gurigiisa jooga iyo asagoo musaafira wa kaana yacuudu mardaana wayatbacu janaa'izana wayaqzuu macana wayuwaasiina bilqaliili wاlkaiir kaanaga xanuunsan buu soo booqan jiray kaanaga dhinto ayuu raaci jiray jihaadkii dagaalku nala geli jiray wayuwaasiina bilqaliil wاlkaiir wuxuu nala wadaagi jiray haddaan wax yar haysanno iyo haddaan wax badan haysanno yani nebigu waa naga warqabi jiray sal اllahu alayh wali wasalam walidaalikaba jariir bin cabdillahi wuxuu leeyahay weligay nabigu ima arkin ilaa wuu qosli jiray akhlaaqda muusoodka iyo dhoolla caddaynta waa midda maanta la waayey waana akhlaaqda ugu sarraysa inaad dhoolla caddayso war yaana baraya inaan dhoolla caddayno ma buwaagta reer galbeedkana baraya ma iskuullada reer galbeedkan ka soo qaadanaynaa anas binu maalig wuxuu leeyahay nabiga weligii lama arkin ilaa asagoo dhoolla caddaynaya maahan nabiga calayhi salatu asalaam insha allah markaan siirada ka hadlayno ayaannu tilmaami doonnaa haddii alla yidhaahdo nabiga weligii ima arkin ilaa waa dhoolla caddaynayay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam walidaalika baa caaisho waxay leedahay maa daraba rasuulu llah anas bin maalik xadiikiisa warinayay maa daraba rasuulullahi shayan qatun biyadihi weligii nebiga gacantiisaan cid kuma dharbaaxin wala mraa walaa khaadima ila an yujaahida fii sabiili illah inuu jihaad ku jiro mooyeen xataa khadamadiisa nabigu gacantiisa ma gaadhsiinin sal alay wasalam innagaa dee saan u galla carruurteennii waan garanayna soo maa ragga qaarkana qaar baaba dumarka dilaba ninka dumarka dila khiyaarba ma ahluharafba nabiga yidha khiyaar maaha seed haweentaadii ood caawa la seexan doonto aad u dili kartaa nabigaa yidhi ayadribu axadukum miyuu dilayaa xaaskiisa markaasoo dhowtana leekaalay waxbaan kaa rabay may ninka xaaskiisa dila akhyaar ma aha waa saas wey haaulaai laysuu biakhyaarikum nabigaa yidhi kuwa dumarkooda laynaya akhyaar ma aha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu maka qabsaday maka oo laga soo saaray goorma ayaa sanad sideed buu qabsaday nabiga alai slat slam dadkii intaa laynayay markuu qabtay wuxuu yidhi idhabuu faantum ulaqaa fasax baa tihiin nabiga alah slat slam kama aargoosan hadduu aargoostayna waa qoladii mataqaana dagaalka uu kula jiray nabiga sal slam mucaad binu jabal nebigu wuxuu ugu soo koobay xadiid yaa badan ittaqi llaha xayumaa kunta waatbic sayi'ata alxasanata tamxuha wkhaaliq innaasa bikhuluqin xasan meel alla meeshaad joogtaba alla ka baq xumaan hadday kaa dhacdana wanaag raaci dadkana waxaad kula dhaqantaa dhaqan wanaagsan nabigeena cala salaam xadiidka xasanka ah kaana khuluquhu lqur'aan caaisha la weydiiyey nabiga akhlaaqdiisu maxay ahayd nabigu qur'aanka akhlaaqdiisu qur'aankay ahayd oo qur'aanka ayuu nabigu ka amar qaadan jiray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam aan idiin soo aruuriyo bes waan ka tegaya waxaaso dhan eh, aan khulaaseeyo marka khulaasada mawduuca akhlaaqdii xumayd iyo tii wanagsan waan isku dhex daray akhlaaq kastooo wanaagsan mid xun baa ka so horjeeda run haddaan sheegay been baa ka so horjeeda ammaano haddaan sheegay khayaana ka so horjeeda saasaas maa kulli khulaasada marka waxay leedahay cali bn abi aalib wuxuu yihi radi allahu tacala canhu xusnu اlkhuluqi fi alaai khisaal akhlaaqda wanaagsan saddex meelood ka raadi ijtinaabu اlmaxaarim xumaanta ka fogow wa طalabu اlxalaali xalaashana cun wاtawsicatu cala alciyaal <laughs> bakhiil ahaa noqonin islaantaadiga carruurta u waasici wuxuu alla ku siiye akhlaaqda wanaagsan saddexdaa ka raadi haddaa arto adoo bakhiil ah ogow inaad akhlaaq wanaagsanayn haddaad arto adoo xaaraam gurubsanaya toofaar ka soo shaqaynaya yaa ogow inay akhlaaqooda wanaagsaneen haddaad aragto adiga oo xaaraam iyo xalaal iyo gabdhaha iska daba ordaya zinada iyo xalaasha iyo ay ku kala socnayn yaa ogow inay akhlaaqda ijtinaabu almaxaarim wa talabu alxalaal wاtawsicatu calayaal yaa laha hadalkaas ya cali bin abi aalib xasan اlbasri wuxuu yidhi xusn اlkhuluq alkaramu wاlbadla wاlاxtimaal waa deeqsinimada iyo dulqaadka qofku inuu noqdo maxay qof dulqaad badan axmed bin xambal imaamu ahli الsunna wاljamaca wuxuu yidhi xusn اlkhuluq anlaa taqdab walaa taxqib waana inaadan cadhoonin haddaad cadhootana waa inaadan qalbiga wax ku haysan kulli way isu tategayaan sidoo kale xusn khuluq qofka akhlaaqda wanaagsan waa qofka la soo dumi karo asna wax soo dumi kara waa qofka dad la dhaqan kale asnagana dadka la dhaqmi kara iisoo maraa malagii galaa ma jirto iisoo maraa malagii gala ha itaabanin kuma taabanaye akhlaaq wanaagsan ma aha ha itaabanin kuma taabanaye fartaa gaadha la dhihi hebel ninka hebel sumarta hebel fartaa gaadha maya jira layin hayin noqo ha lagu rarto sida awtaa lagu rarto adiguna markaaga wax raro dadkii ugu fiican bu nebi sal slam midka dadka soo dhoweeya ee dadka soo duma asagana ibnu qayim maraba wuxuu leeyahay jamaca الnabiyu bayna taqwى اllahi wa xusn اkhuluq labada ayuu nebigu kulmiyey sal اllahu alayh wali wasalam fawaa'idda ku jirta waxaa ka mida akhlaaqda wanaagsan waa min afضali ma yuqarab ilى اllahi tabaaraka wa tacala ama yuqarib اlcabdu ilى اllah waa waxa ugu wanaagsana ilaahay u dhoweeya addoonku xusn khuluq sababun lirafci darajaat in darajaadkaaga kor lagugu qaado culuwu lhimma inaad joogto athuraya xidigaha xusn khuluq sababun fii maxabati rasuuli illah in nabi moxamed ku jeclaado sala allahu alayh wasalam oo aad u dhowaato xusnu khuluq akhlaaqda wanaagsan yadullu calaa samaaxati الnafsi wa karami الطabci waxay daliil u tahay inaad tahay qof dabiicad wanaagsan ayay daliil u tahay xusnu khuluq yuxawil alcadow ila asidiiq cadowgaagii waxay u bedelaysaa saaxiib xusnu khuluq yudriku lmar'u bixusni khuluqihi darajata asaa'im alqaa'im ayay u bedelaysaa faasal allaha tabaaraka jala wacala ilahay waxaan weydiisanayaa mawduuca inuu nagu anfaco wajazakum allah khayra waa mahadsantihin بارك الله فيك وأحسن الله إليك إلهي سبحانه وتعالى يعني قابل لي مساك حتى أنا أوصره وهنقلنا وقتي